bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa min adyab alminax fii cilmi lmusalax waxaa inoo dembeeyey masaladii ay kaga hadlayeen labada sheekh raximahum ullah xadiidka la yidhaahdo alxadiid almudraj labaa loo qeybiyey mudrajka idraajun fi lisnaad iyo idraajun fi lmatni idraajun fi lisnaad wuu ka soo baxay wayna soo dhammayeen culimmadu suwarka ka imaanayana way ka soo warrameen wathani mudraju lmatni ka labaad waa mudraju lmatni wa huwa maa udkhila fii matnihi waa xadiidka matnigiisa la dhex geliyey wadumma ilayhi lagu daray maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn bilaa faslin iyadoo marka aan laga soocin waxaas aan ka mid ahayn wlhaalibu sida haalibka waxa weeye wuquucu idraaji idraajku inuu dhaco aakhira alkhabari khabarka aakhirkiisa inuu dhaco weeyaan wa wuquucuhu inuu dhaco awalahu ay awal alkhabar akar wuxuu ka badan yahay min wasatihi ay min wuquuci wasatihi inuu dhaco yani xadiidka wasadkiisa wuquucuhu awalahu awalka inuu dhaco xadiidka ayaa akaru ka badan min wasatihi ay min wuquuci wasatihi dhexda inuu dhaco wa min amilatihi waxaa ka mid ah maa rawaahu alkhaiibu xadiidka imaamu alkhaiib uu wariyey min ariiqi abi qaan wa shabaabah labadaasa waxay ka warinayaan can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan iyadoo nabiga loo koryeelay calayhi salaatu wasalaam asbiqu lwuduu'a weysada ku xeeldheeraada waylun lilcaqaabi waylun yani naar ama cadaab kaanun lilcaqaab wuxuu naar iyo cadaab ah faqowluhu asbiqu lwuduu mudrajun waa la dhexgeliyey xadiidka min kalaami abi hurayra yani wuxuuna ka ahaaday hadalkii abu hurayra radi allahu canhu faina albukhaariya imaam albukhaari rawa alxadiia xadiidka waa wariyey min ariiq aadam ibna abi iyaas can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayra sanadkaasuu ku wariyey qaala abu hureyra wuxuu yidhi asbiqu lwuduu weysada ku xeldheeraada faina abaalqaasim sala allahu aleh wasalam yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kunyadiisa ayaa abulqaasim la ohan jiray qaala wuxuu yidhi weylun lilcaqabi min annaar yani cadaab wuxuu u sugnaaday cirbaha weylkaasoo min annaari ahaaday naar iyo cadaab wa qaala alkhaiibu khaiibu lbaqhdaadi wuxuu yidhi bacda dikrihi alxadiia xadiidka markuu sheegay wuxuu yidhi wahima abu qatan wa shabaabah ibnu sawaar waxaa wahmi ku dhacay yani qalad waxaa ku dhacay abu qatan iyo shabaabah ibnu sawaar fii riwaayatihima hada alxadiid werinta xadiikan ay warinayaan can shucba calaa maa suqnaahu ee calaa maa dakarnaahu saan usoo sheegnay yani markaasi qaabka ay u wariyeen oo ay ka dhigeen markaasi inuu xadiidku yahay dhammaantiis marfuuc laga bilaabo asbiqu lwuduu ilaa aakhirihi saasay u soo wariyeen marka sidaas waxa weeyaan waa wahmi xaggooda ka dhacay weeyaan wahmun haddii haada la sukuuniyo waa ismootiiska weeye laakiin haddii la xarakeeyo waham la yidhaahdo waa macnaalhalad baa loo jeedaa marka farqigaasaa udhexaynaya alwahmu bimacna alhala ama alwahmu bimacnaa altawahum waa qofka ismootiis inuu shaygii markaas u sheego weeyaan wa minha waxaa ka mid a anwaacda almudraj fii matni alxadiid xadiid ibni mascuud radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala allahu alيh wasalam rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aطiyaratu shirkun baasaysigu waa shirki wamaa mina qof naga mida ma uu jiro ilaa ay ilaa wayatayar waxba u baasaysanayaa walaakin allaha alla yudhibuhu waa tegsiinayaa taayurkaasi bitawakuli tawakul iyo tala saarasho ilahay la tala saarto ayuu ku tegaya rawahu tirmidiyu wa xadiiun xasanu saxiix xadii saxiixa weeye qaala tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu yidhi samictu muxamadan maxamed baan maqlay maamed wuxuu ujeeda mana imaam albukhaari buu ujeeda maxamed ibnu ismaaciil albukhaari buu ujeedaa waana sheekhiisi weeyaan imaamu tirmidi waa tilmiid buhaari buhaari ardaygiisii weeye marka qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi samictu muxamadan maxamed baan maqlay maxamed ibn ismaaciil albukhaari yaquulu xaaluu leeyahay fii haada yani xadiidkan qowluhu waa mina ilaa hadalkaasi cindii agtayda haddaan bukhaari ahay min kalaami ibni mascuud radi allahu canhu weeyaan marka xadiidkaasi aiyaratu shirkun intaas waa xadiikii nebi maxamed alayhi salaatu salaam wamaa mina ilaa hadalkaasna waa kalaamu ibni mascuud weeyaan kalaam ibni mascuud weeyaan ayb lanna mustaxiil bayba noqonaysaa inuu nebigu arrinkaa ku hadlo oo uu yihahdo waa mina ilaa waa yataayar ilaa yani yataayar qof naga mida ma uu ilaa wuxuu ku dhacayaa baasaysi buu ku dhacayaa arrinkaasi mustaxiil bay ka tahay nebigu inuu ku hadlo calayhi salaatu wasalaam marka waa min kalaami yani markaasi ibnu mascuud ayuu markaa noqonaya marka waa mudrajun fii matni اlxadii ayb dawaaci alidraaj wa xukmuhu wamaa yucrafu bih halkana waxay kaga hadlayaan culimmadu raximahum ullah idraajka maxaa keena dawaacida manaa asbaabta hadda loo jeeda asbaab idraaj baa loo jeeda xukumka uu qaadanayo xadiidka mudrajka idraaj in la sameeyo xukumkeeda muxuu noqonaya ma wax bannaanba mase ma bannaana wamaa yucrafu bihi idraajka maxaa lagu gartaa idraajka maxaa lagu gartaa inuu kalaamkani mudraj yahay oo hadalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uusan ahayn maxaa lagu garanaya dawaaci idraaji kaiiratun idraajka asbaabta keentaay way fara badanta minha waxaa ka mida ah tafsiiru alfaadi alhariibati fasirad la fasirayo alfaadii hariibka ahayd waxaana ka mida ah xadiikii yani markaasi kaana sal slam yataxanau allayaali dawaat alcadad uhri baa fasiray ataxanu wuxuu yidhi atacabud wahuwa tacabudu allayaali dawaat alcadad ayuu ku fasiray waa in la cibaadaysto maalmo markaasi dhowr maalmood ah marka wuxuu noqonayaa tafsiiru hariib dawaaci lidraaji kaiiratu minha waxaa ka mid a ah tafsiiru alfaad alhariiba alfaadda hariibka oo xadiidka ka midka in la fasiro waa ka mid minha waxaa ka mid ah istinbaatu xukmin xukm in lagala soo xadiidkii oon dhammaystirmin ayaa markaasi xugum lagala soo baxaya xukumkii lagala soo baxay xadiika ayaa markaa xadiis lagu dhex daraya markaase waxaa la moodayaa yani marka inuu ka mid yahay kalaamkii nebi moxamed alayhi salatu wasalaam waana xugum lagala soo baxay xadiidka wa minha waxaa ka mida tibyaanu xukmi sharciyin xukm harciya in la caddeeyo xukm sharciya xadiidkii on dhammaan baa markaasi raawi lxadiid ayaa wuxuu caddaynayaa xukm sharciga oo xadiidka laga qaadanayo marka taasina waxay noqonaysaa min alidraaj fi lmatni intaasi waa asbaabta keena weeyaan walaa yajuusu ma banaana alidraaju idraaj ma banaana ila maa kaana yani kii ahaaday oo minhu min idraaji xaaluu ka mid yahay tafsiira hariibin ila maa kaana tafsiira hariibin minhu ay min alidraaj kii ahaaday yani markaasi hariib la fasiraya mooyaane nooc kale oo markaa la bannaynaya idraajkii ma uu jiro laakiin kelmadaha haddii la fasirayo kaas waa la ogolya falaa yumnacu lama diidayo kama facalahu zuhriy waayruhu sida ay sameeyeen alimaam zuhri iyo ayrkiisa oo min alaimati aimmada ka mid ah alidraaju ida kaana tafsiilan liariibin waa bannaan yahay basina kuma sugna ayib laakiin haddii usan ahayn tafsiiru hariibin yani markaas ma bannaana walaa yajuus ma bannaana alidraaju idraaj ma bannaana ilaa maa kaana kii ahaaday mooyaane ilaa maa tafsiira ariibin ariib in la fasirayo minhu min aldraaji xaalu ka mid yahay falaa yumnacuka lama diidayo kama facalahu zuhriyu sida imaamu zuhri uu sameeyey oo ataxanu uu ku fasiray atacabud allayaali dawaat alcadad ayuu ku fasiray waayruhu sida uu sameeyey hayru zuhri oo min alamati sida imaam alwakiic ibnu jaraax oo kale yucrafu lidraaju idraajka waxaa lagu gartaa biumuurin arrimaha lagu gartaa minha waxaa ka mid a ah arrimaha lagu garanayo an yusarixa inuu caddeeyo bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood inay caddeeyaan maxay ku caddaynayaan bifasli tilka alcibaarati cibaaradii mudrajkahayd inay ka soocaan bifasli tilka alcibaara almudraja cibaaradii iyo markaas jumladii dheeraadka ku ahayd oo xadiidka la dhexgeliya inay ka soocaan wa yudiifaha yani markaa raawigaas uu u idaafeeyo hadalkaasi ilaa qaa'ilihaa ciddii markaa jumlada ku hadasha waxaa lagu garanayaa bacdu ruwaad inay yidhaahdaan hadalkani ma ahan hadalkii nabi maxamed sal allahu aleh wasalam ee waa hadalkii fulaan sida xadiiska haddaan soo marinay oo kale can abi hurayrata qaala asbiqu lwuduu asagaaba caddeeyeyba inuu hadalkiisii yahay kadib baa wuxuu yhi faina abalqaasim sal allah alay slam qaala weylun lacaqaabi min annaar wuu tasriixiyey inuu asbiq lwuduu asagu leeyahy marka inay ruwaadda qaarkood ay tasriixiyaan oo cibaaradii yani markaasi ay xadiidkii ka soocaan ciddi lahaydna ay u nisbeeyaan wa minha waxaa ka mid a ah an yastaxiila inay mustaxiil noqoto midaan suurtoobaynin idaafatu dalika arrinka in loo tiiriyo ila nabiyi sal allah alay slm nebi maxamed alayhi salatu salaam waxaana ka mid a ah xadidka hadda aan soo maraynay adiyaratu shirkun wamaa mina ilaa hadalkaasi wamaa mina ilaa inuu ku hadlo nebi maxamed sal slam waa mustaxiil ayib a wladii nafsii biyadih lowla اljihaadu fii sabiili اllahi wabiru ummii laaxbabtu an amuuta wa ana mamluuk yani waxaan ku dhaaranaya allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee jihaad hadduusan jiri lahayn jidka ilahay lagu jihaado iyo xaj iyo inaan hooyadii baari u noqdo waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto wa ana mamluuk anoo addoon ah marka hadalkaasi inuu nebi maxamed ku hadlo sal allah alay wasalam mustaxiil bay ka tahay limaada lianna awalan inuu tamaniyo inuu addoon noqdo isagoo ilahay ku sharfay yani markaasi risaalo taas waa way diidaysaa midda labaadoo ah yani hooyadii inuu baari u noqdo hooyadii way dhimatay yani asagoo markaasi yarbu ayay dhimatay isagoo yar ayay dhimatay marka inuu nebigu sal l slam hoyadii baarnimo u sameeyo yani markaa ma suurtoobayso waayo way dhimatay marka inayba mustaxiil noqoto nebi maxamed in loo nisbeeyo calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay waxyaalaha tusinaya inuu yahay kalaamkani mudraj min kalaami hayrihi yucrafu waa la garanaya alidraaju biumuurin arrimaha lagu garanaya minha waxaa ka mid ah an yusarixa inay caddeeyaan bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood inay caddeeyaan yani markaasi qaybtii mudrajka ahayd maxay ku caddaynayaan bifasli tilka alcibaarati almudraja cibaaradaas yani markaasi mudrajka oo xadiidka lagu daray inay ka soocaan xadiidkii gooni oga saaraan wa yudiifaha markaasi ay u idaafeeyo bacdigaasi ilaa qaa'ilihaa ciddii ku hadashay oo yidhahdaan hebel baa ku hadlay wa minha waxaa ka mid a ah, an yastaxiila inayba mustaxiil noqoto midaan suurtagalba ahayn idaafatu dalika hadalka in loo tiiriyo ila nabiyi sal allah alay waslm nebi maxamed calayhi salaatu asalaam alkhabaru lmaqluubu khabarka maqluubka ah waxaan ku jirnay sababkii toddobaad baan ku jirnay oo mukhaalafatu raawi liiqaat marka waxaa soo gudagelaya lix nooc baa soo gudagelaysa kow waxaa ka mid ahaa almudraj nooca labaad waxa weeyaan eh, alkhabar lmaqluub khabarkii la qalbiyey alkhabar maqluub oo yusama waxaa lagu magacaaba almunqalib ayaa la yidhaahdaa wa huwa isaguna maa kii weeye inqalaba bacdu lafdihi ay bacdu alfaadihi alfaadiisa qaar ka mida isku daba rogay calaa raawin raawi fatahayara macnaahu markaasuu macnihiis bedelay ayb yani khabarka maqluubka munqalibna waa la yidhaahdaa yan raawigi ayuu markaas ku dabagedinayaa oo sidii uu ahaa asalku si aan ahaynba markaasi ayuu noqonayaa markaasaa macnuu isbedelaya maqluub baa la yidhaahdaa alkhabar almaqluubu wa almunqalib baa la yidhaahdaa wa huwa asaguna maa kii wey inqalaba yani markaasi isdabagediyey yani markaasi isrogay bacdu lafdihi ay bacdu alfaadihi alfaadisa wax ka mida ah ayaa markaas inqilaab ku dhacay calaa raawin min aruwaah raawi ruwaadda ka mid ah ayuu markaasi lafdi alfaadda xadiiska ka mida ah, yani markaasuu labarogaya fatahayara macnaahu markaasuu macnihi isbedelaya mar haddii lafdigii siduu aho iska bedelay macnuhuna waa isbedelaya waalqalbu qalbigu yaqacu wuxuu dhacaa fi sanadi sanadku dhacaa kama yaqacu alqalbu fi lmatni sida qalbigu matniga u dhaco ayb fa min alawali waxaa ka mid ah yani qalbiga dhacaya sanadka waxaa ka mid ah an yakuuna alxadiiu xadiidku inuu yahay mashhuuran mid caan ku ah biraawin raawi caan ku ah fayujcal makaanahu booskiisi waxaa la yeelaya raawin aakhar raawi kale oo min abaqatihi asagoo isku abaqa yihiin liqaradi liqraabi saa waxaa loo yeelayaa iqraab in qariib laga dhigo xadiidkii iyo wanaxwi wax la mid ah oo miman kaana yafcalu dalika arrinkaa raggii samayn jira waxaa ka mid ahaa oo miman kaana yafcalu dalika arrinkaas oo markaas qalbiga laisku bedelo ruwaadda yani raggii samayn jiray waxaa ka mid ahaa xamaad min aruwaati xaal ka mid yahay xamaad ibnu camar annasiibi nisba ilaa nasiibiin nasiibiin baa loo nisbaynayaa nasiibiinna waa baldatun bayna turkiya wa suuriya wey hadda qaala albukhaariyu wuxuu yidhi huwa munkar xadii ninkaas waa munkar xadii noocyada yani markaasi alqalbu fi lisnaad waxaa ka mid ah xadii macruuf ku ahaa raawi ayaa booskiisii inta laga bedela raawi ka lagu bedelaya isku dabaqa ay yihiin maalan xadiidkii inama alacmaalu biniyaat wuxuu macruuf ku yahay in laga soo wariyo can cumar bn khaaab radi allahu canhu saxaabi kale maalan ayaa lagu bedelayaa oo maalan waxaa laga soo warinayaa cali bna abi aalib baa laga soo warinaya waa qalbi fi sanad lagu sameeyey weeye qalbun fi sanad ama cumaan baa laga soo warinaya saana waxaa loo samaynaya in la yidhaahdo xadiidkani yani waa xadii hariibo hore looma aragba lanna xadiidka la yaqaana wuxuu ahaa xadiikaasi inama alacmaalu biniyaat min ariiqi cumar bn khaaab baa lagu yaqaanay maanta ariiq cusub buu ku yimid idan waa xadii hariiba weeyaano waxaa la doonayaa ninkani saa samaynaya inuu markaasi ku helo shuhro iyo caani buu doonaya ayb arrinkaasna waxaa caan ku ahaa ninka la yihahdo xamaad ibnu camar annasiibi oo loo nisbaynaya beledka nasiibiin imam buhaarina wuxuu ku sheegay ninkaas inuu yahay munkarulxadii fa min alawali waxaa ka mid ah yani qalbiga nooca hore an yakuuna alxadiiu xadiiku inuu yahay mashhuuran mid caanku ah biraawin raawi baa lagu yaqaanaa fa waxaa la yeelayaa makaanahu ay makaana raawi raawiga booskiisii raawin aakhara raawi kale oo min abaqata isku abaqa yihiin oo maala hadduu yahay raawigan lagu yaqaanay hadduu ahaa saxaabi saxaabi kaleo siman yihin baa lagu bedelayaa hadduu ahaa taabici taabiikaa lagu bedelaya n markaa siman yihiin hadduu ahaa taabicu taabici mid lamidaa lagu bedelaya wahaakada liqarad liqraab yani qaradka ujeeddadu waxay tahay xadiidku inuu noqdo hariib oo ninkan soo wariyey mooy cid kaloo haysa maba jirtaba in marka hariib u noqdo ay marka la doonayaa liqarad liqraabi iqraab qaradkiisa in hariib laga dhigo iyo wanaxwi wax la midkaa miman kaana yafcalu dalika arinkaasi kuwii samayn jiray raggii samayn jiray waxaa ka mid ahaa min aruwaati xaalu ka mid yahay ruwaadda xamaad ibnu camr annasiibi nisba waxaa loo nisbaynaya ilaa nasiibiin qaala albuhaariyu imam bukhari wuxuu yidhi huwa munkaru lxadiid ninkaasi waa munkaru lxadiid weeyaan min amilati waxaa ka mid a ah xadii ida laqiitum mushrikiina fii ariiqin falaa tabda'uuhum bisalaam haddaad la kulantaan mushrikiintii ood waddada kula kulantaan salaanta ha ku bilaabina qallabahu xamaad ibnu camar ninka hadda la soo sheegayey xamaad ibnu camar annasiibi ayaa qalbi ku sameeyey farawaahu can shucba can abi saalix can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan wainamaa huwa xadiisku wuxuu ahaa can suhayl ibni abi saalix can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu kama fii saxiixi muslim ayib isaguna marka muxuu ka dhigay can alacmash can abi saalix suhaylba wuxuu ku bedelay abi saalix suhaylba wuxuu ku bedelay acmash marka xadiiska waxa lagu yaqaanay suhayl ibn abi saalix can abiihi oo abi saalix ah saalix asamaan can abi hurayrata taasaa lagu yaqaanay waa suhayl oo aabbihii warinaya abu hurayra marka abaqada saxaabigu waa abu hurayra taabiciguna waa nsaalix asamaan weeye abaatmarkaasi taabicu taabicina waa suhayl ibnu abi saalix weeyaan marka suhayl oo abaqadii saddexaad ah abaqatu taabic taabici ayuu markaasi wuxuu ku bedelay mid la siman acmash buu ku bedelay yani si markaa xadiidka u noqdo xadiid hariiba ah, oo asaga mooye cid kaloo taqaana loo waayo ayuu saa u yeelayaa min amilati waxaa ka mida ah xadii ida laqiitum mushrikiina fii ariiqin haddaad gaaladii kula kulantaan jidka falaa tabdauuhum bisalaami haddaad jid kula kulantaan gaaladii falaa tabdauuhum bisalaam salaam ha ku bilaabina qallabahu xamaad ibnu camar ayaa qalbi ku sameeyey farawaahu can acmash acmash buu ka wariyey can abi saalix can abi hurayrata radia allaahu canhu marfuucan isagoo markaasi nebiga u koryeelaya oo nebiga markaa ka warinaya sal allahu aleh wasalam wainama huwa xadiidku wuxuu ahaa can suhayl ibni abi saalix can abiihi abi saalix can abi hurayrata radi allahu canhu kama fii saxiixi muslim wa alqalbi fi sanad waxaa ka mid a qalbi dhacay sanadka maa yaqacu waxaa dhacaya fii asmaa'i ruwaati ruwaadda magacyahooda oo ahaaday bitaqdiimi watakhiir horumarin iyo dibdhig kii horreeyey baa dib loo dhigayaa kii dambeyna xagga horaa la geynaya milu murah ibnu kacab ibnu murah oo kale ismu axadihima midkood magaciisa kasmi abil aakhari kan kale aabihiisu la magacya mid muxuu yahay mura ibnu kacab aabihiis waa kacab magaciisuna waa mura kan kalena muxuu yahay kacab ibnu mura marka raawigii hore magaciisa iyo raawigan dambe aabbihii baa isku magac ah raawiga hore aabbihii magaciisa iyo raawigan dambe magaciisa isku mid ah marka waxaa lagu yaqaan inuu ahaa acab ibn mur ayaa lagu yaaanay waxaa lagu yaqaanay mura ibnu kacab baa lagu yaqaanay mura ibnu kacab wuu isdaba marinaya marka aabbihiina wuxuu ka dhigayaa inankii inankiina wuxuu ka dhigayaa aabbuu ka dhigaya taqdiimi tahiir buu ku samaynaya wa alqalbi fi waxaa ka mid a ah maa yaqacu fi asmaa'i ruwaati midka dhacaya magacyaha ruwaada ku dhacaya bitaqdiimi buu ku dhacaya horumarin iyo wata'khiiri dib u dhigid wadalika milu murat ibni kacab oo kale weeye wa kacb ibn mura ismu axadihimaa midkood magaciisu kasmi abil aakhari kan kale aabbihii bay isu magac wa miaalu qalbi fi lmatni qalbi matniga dhacay tusaalihiisu waxaa weeyaan maa rawaahu muslim min xadiidi sabca aladiina yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluh ayib waxaa ka mida miaalu qalbi fi lmatni matnigio qalbi uu ku dhacay waxaa ka mida tusaalayaashiisa maa rawaahu muslimun xadiidka muslim uu soo wariyey min xadiidi sabca xadiidkii ka warramayay toddobada alladiina toddobadaasoo yudiluhum allaahu alla marka uu harinayo fii ilihi ay fii ili carshihi carshigiisa harkiisa ayb yowma laa ila ilaa iluh maalin uusan jirin wax har ah ilaa harkiisa mooyaane wa fiihi waxaa ka mid ah xadiidkaasi warajulun tasadaqa bisadaqatin nin sadaqaystay sadaqo faahfaha qariyey xataa laa taclama yamiinuhu ilaa marka aysan ogayn midigtiisu maa anfaqat shimaaluhu waxa ay bixisay bidixdiisu wainama huwa xadiiku wuxuu ahaa laa taclamu shimaaluhu aysan ogayn bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisu waxa ay bixinayso kama rawahu bukhaariy wa muslim fii ixdaa riwaayatayhi lilxadii ayb xadiikaas waa xadii macruufa weeyaan riwaayada macruufka bukhaariy muslim ay soo wariyeen waxaa weeye midda wax bixinaysa labada gacmood waa midigta ayib midaan ogaanayna waa bidixda xataa laa taclama xata laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu bimacnaa qofkaas u qarinaya sadaqadiisa ayaa waxaa la leeyahay shiddat mubaalaqa gacantii bidix lama socoto midigtu waxay bixinayso ayib marka qaar baa qalbi ku sameeyey oo waxay dhaha xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu marka maxay ka dhigeen tii wax bixinaysa inay noqotay bidixdii asalkuna waxaa la yaqaanaa tee wax bixisa waa midigta kaana yucjibhu tayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa uhuurihi wa fii sha'ni kullihi xadiiskii macruufka ahaa nabigu sal alla alay slam wuxuu jeclaa yani waxa weeyaan midigaysiga inuu shay marka wax la bixinayo in midigta lagu bixiyo wax alla wixii wanaagsan midigta ayaa leh sadaqadu maadaama ay tahay wax wanaagsan midigta lagu bixinaya marka midda aan ogaanaynin waa bidixdii ayib taasaa asal ahayd marka cagsi buu ka dhigay riwaayada qalbigu ku dhacayna waa riwaayatu muslim weeyaan taas way midda qalbigu ku dhacay wa ilaa midda fi saxiixaynka bukhari muslim ay soo saareen waxay ku timid sidii asalkayd bay ku timid xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu bay ku timid laakiin midda qalbiga ku dhacay oo ah xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu waa midda imaam muslim uu gaar u soo saaray weeyaan ومثال القلب في المتن ما رواه مسلم من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه حكسغا ورجل تصدق nin صدقaystay bisadaqatin faahfaha qariyey xataa laa taclama yamiinuhu ilaa aysan ogaanin midigtiisu maa anfaqad shimaaluhu bidixdu waxay bixisay wainamaa huwa xadiisku wuxuu ahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu kama rawahu lbukhaariy wa muslim fii ixdaa riwaayatayhi labada riwaaya mid ka oo lilxadiii xadiika u sugnaaday xadiku laba riwaayuu leeyahay midda bukhaariy muslim ay wariyeen waa ta dambe oo ah xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu midda kale riwaayada labaadna waa midda qalbigu ku dhacay oo muslim baa la keliyoobay saasuu marka sheekh u leeyahay fii ixdaa riwaayatayhi labada riwaayadood mid ka mida ah, weye midda saxda ku timid midna qalbigu ku dhacay wa min alqalbi waxaa ka mid ah an yu'khada isnaadu matnin in la qaado halkaa qalad baa ku dhacay hisnaad baa noo waa isnaad weeye an yu'khada isnaadu matnin in la qaado matni sanadkii fa yujcal loo yeelo calaa matnin aakhar yani markaa la yeelo calaa matn aakhara matni kale dusha laga saaro wayuuqada matnu haada ee kii lasoo soo qaatay sanadkiisa matnigiisa in la qaado fayujcal yujcal biisnaadin aakhara oo markaa sanad kale loo yeelo kama facala ahlu bakhdaad siday sameeyeen reer bakhdaad maca amiiri lmuminiina yani say sameeyeen maa amiir muminiin fi xadii maca amiir lmuminiina fi lxadiid alimaam albukhaari dakara dalika arrinka waxaa sheegay alkhaiibu khaiibu lbaqhdaadi baa ku sheegay fi taarikh bakhdaad wibnu xajar baa sheegay fii nukatihi cala bni salaax yani qalbiga waxaa ka mid ah in la kala wareejiyo sanadkii iyo matnigii oo muxuu noqonayaa xadiikii maala inama alacmaalu biniyaat sanad buu leehay xadiikii ahaa bunaya alislaamu calaa khamsina wuxuu leeyahy sanad marka maxaa la samaynaya xadiikii inama alacmaalu biniyaat sanadkiis inta la qaado baa waxaa la saaraya xadiikii bunay lam ayaa la saaraya bunay lam waxaa la soo qaadaya sanadkiisii xaggee la keenaya waxaa la saaraya inama alcamal biniyaat marka maxaa loo kala bedelay marka sanadki waa loo kala bedelay sida waxaa lagu sameeyey imaamu albukhaari raximah allahu tacaala boqol xadiid ayaa inta noocaasoo kale lagu sameeyey oo mid kasta laga qaaday sanadkiisii oo mid kale la saaray ayaa boqol xadiid lagu dul akhriyey oo noocaasa markii raggii ah toban ninbaa ninbaa toban loo soo dhiibey waa boqol xadiid markay dhammeeyeen dhammaantood oo qaladka u akhriyeen ayaa intuu istaagay ayuu markaasi siday u sheegeen intuu u sheegay qaladkoodii baa siday saxda ku ahayd buu u celiyey oo xadiidka aad saa u sheegtay buu yidhi oo sanadkaa aad siisay saa maahane sanadkiisu xadiidkaasi waa kaas kaa aad sanadkaa siisane maahane sanadkiisu waa kaa boqolkiiba siday ahayen buu u celiyey markaasay u hoggaansameen inuu imaamku yahay fii haada alfanni marka amiiru lmuminiina fi alxadiid laqabkaasu leeh waana laqabka ugu sarreeyo la qaato weeyaan aclaa laqabin yani markaasi oo ninka muxadidkaa la siiyo weeye muxadid iyo xaafid waa naga hore usoo marnay yani markaa amiirulmuminiin baa ka sarreeya marka rag dhowr ah ayaa magacaas leh bukhaari uu ka mid yahay axmed bin xambal uu ka mid yahay daarulqutni uu ka mid yahay sufyaan athawri uu ka mid yahay raggaasaa alqaabta noocaasa leh raggoo dhan ma leh marka oo min alqalbi waxaa ka mid a ah an yu'khada isnaadu matnin matni sanadkiisa in lasoo soo qaado oo fayujcal la yeelo calaa matn aakhara sanadka inta la qaado baa xadii kale matnigiisa dusha laga saaraya wa yuukhadu matnu haada xadiikan matnigiisa kii laga soo qaatay sanadkan matnigiisa inta la qaado fa yujcal waxaa loo yeelayaa biisnaadin aakhara sanad kale loo yeelayaa kama facala ahlu baqhdaad say sameeyeen reer baqhdaad maca amiiri lmuminiina fi lxadii amiiru lmuminiina fi lxadii laqabkaas waa laqabkii bukhaari alimaam albukhari raximah ayb dakara dalika alkhaiibu arrinkaa waxaa sheegay alkhaiib albaqhdaadi fi taariikhihi wibnu xajar baa sheegay fii nukatihi cala bni salax annukat cala bni salax baa la yidhahdaa muqadimat ibnu salax ayuu markaasi markaas wuxuu ku leeyahay sharax uu bixiyey annukat cala bni salax marka alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala markuu qisada sheegay wuxuu odhanayaa imaam albukhaari lama yaabani inuu xadiid kastaba u celiyey sanadkiisii laakiin midda la yaab kale waxaa weeyaan buu yidhi in markii hore uu u qaybay oo uabtay inuu u qabtay haladkoodii siday u sheegeenoo qaldanaydbu intuu u qabtay ayuu markaa wuxuu u celiyay sida saxda ahayd marka arrinka la yaab kale waa kaasu yidhi inuu u celiyo xadiidka sanadkiis wax dhiba ma leh waa nin yani muxadi oo kabiir ah uu garanayaa laakiin midda la yaab kale waxa weeyaan intuu u qabtay siday u qaldeen ayuu wuxuu u celiyey sidii saxdu ay ahayd fii mutasil asaniidi hada maxaluh halkanna waxay kaga hadlayaan labada sheekh almasiidu kii lagu kordhiyey fii mutasil asaniidi sanadkii mutasilka ahaa sanad mutasiloo xiriira ayaa nin lagu dhex darayaa markaasa waxay u bixiyeen almasiidu waa kii lagu kordhiyey fii mutasil asaniidi asaniiddii xiriirtay almasiidu fii mutasil asaniid huwa isagu waxaa weeye maa xadiid weeye kaanat imukhalafatu mukhaalafadu ay tahay mukhaalafadaasoo fiihi dhexdiisa ku sugan biziyaadati raawin raawi in la siyaadiyo xaggee lagu siyaadinaya fii anaai sanadin sanad dhexdiisa lagu siyaadinaya anaagu waa wasadka loo jeedaa sanad dhexdiisa lagu siyaadinaya sanadkaasoo daahiruhu litisaal xagga sare marka laga eego u muuqanaya inuu mutasil yahay wاlxukmu fii dalik arinka xukumka la xukumaya arrinkaasoo ah almasiid fii mutasil asaaniid in lagu xukumo sanadkaasi waxa weeye ictibaaru lisnaadi alkhaali in la ictibaariyo la tixgeliyo sanadka alkhaali ka maran can iziyaadati dheeraadka goormaha ayaa la ictibaarinaya idaa kaana hadduu yihi man lam yazidhaa ka aan ziyaadin adqana mid markaasi ka xifdi badan miman zaada ka ziyaadiyey iyo cidda ziyaadisay labo wasaraxa kaa markaasi aan wax ziyaadin waa inuu tasriixiyaa fii mawdici ziyaada mawdica ziyaadada waa inuu tasriixiyaa bisamaaci maqal wailaa haddii kale tarajaxda waxaa raajix noqonaysaa tilka ziyaada ziyaadadaas ayaa markaasi eh, raajix noqonaysa eh, almaiid fii mutasil asaniid sida laga fahmayaba yani markaa lafdiga waxa weeyaan sanad mutasil aha in wa lagu daro wax lagu kordhiyo haddaba sanadkii mutasilka ahaa baa qof lagu darayaa dheeraad buu yeelanayaa ayb waa la eegayaa sanadkaas ninkaa dheeraadka ku ah sanadkan ninkan dheeraadka ku ah waxaa jira sanad kale oo usan ku jirin baa jira ayib maala xadiika inama alcamalu biniyaat ragga warinaya bukhaari wuxuu ka warinayaa sheekhiisa xumaydi sufyaan buu kasii sii warinayaa yani yaxya iyo maxamed iyo calqama iyo cumar waa han nin weeye han nin weeyaan waxaan ujeeda waxay noqonayaan bukhaari marka laga reebo yani xumaydi iyo sufyaan iyo yaxya iyo maxamed iyo calqama shan bay noqonayaan marka saxaabiga laga reebay iyo bukhaari ayib tusaale maalan eh, riwaayaadka qaarkood haddayba dhacdo tusaale ayaan u jeednaa in wax lagu daro oo bayna maalan bayna xumaydi eh, iyo sufyaan baa lagu daray sanadkii marka muxuu noqday imise nin markaa ka reebno iyo markaas cumar bin khataab ka reebno shan baa soo maaha mid baa lagu kordhiyey rajul baa waxaa lagu ziyaadiyey bayna sufyaan wa bayna alxumaydi sawaadix maha ayib sanad kale oo kii lagu yaqaanay ah oo asagu ziyaadada aan wadan ayaa jira haddaba ma waxaan qaadanaynaa kan dheeraadka wata mase waxaan qaadanaynaa midkaasi aan dheeraadka wadan sheekh wuxuu leeyahay raximahullah marka la qaadanaya midka mar waxaa la rajaxayaa midka dheeraadka wata marna waxaa la rajaxayaa midka aan wadan baa la rajaxayaa ayib ka aan dheeraadka wadan waxaa la rajaxayaa laba shari haddii la helo labadu sheekh waa inoo sheegay maxay yihiin waa haddii ninka aan ziyaadin uu ka xifdi badan yahay ka ziyaadiyey marka maxaa lagu doortay cadamu ziyaada maxaa lagu doortay waa kasratu dabdi soo maha ayib taasoo kale haddii la helo waxaa la dooranayaa midka aan ziyaadin baa la dooranaya midda labaad waxaa weeyaan oo la dooranayo shardiga labaadoo loogu daraya waxaa weeye in midka aan ziyaadin labada nin oo loo dhaxeeyo sanadka kale waa inay caddeeyaan samaac maalan hadda waxaan wax ku kordhinay soo maahan bayna xumaydi wa sufyaan soo maha xumaydi waa inuu yidhahdaa xadaanii man sufyaan waa inuu yidhaahdaa ama samictu sufyaana yaquulu kada bimacnaa meesha lagu jiro marka aan eegna sanadka kale halka waa lagu jira soo maahan kan aan lagu jirin labadan isku xiga waa inay kala maqleen oo samaac waa inuu tasriixiyaa hadduu can uu yidhaahdo halkaa shubha soo gelaysa waxaa la odhanaya midkan can leh hadduu maalan xumayda can yidhaahdo kale mudallisna uu yahay maxaa la fahmayaa inuu cid qarinayo marka halkaa waa inuu tasriixiyaa midka aan ziyaadin waa inuu tasriixiyaa samictu ahbaranii xadaanii waa inuu yidhaahdaa shardigaa waa in la helaa shardiga horena muxuu ahaa waa inuu ka xifdi badan yahay ka ziyaadiyey labadaas shardi haddii la helo waxaa la qaadanaya cadamu ziyaada labadaa haddii la waayo oo maalan ka ziyaadiyey baa ka xifdi badan ama meeshan dheeraadku uu la socdo xadaaniy samictu ma wuxuu yidhi can buu yidhi xaalkaasna xaggee la qaadanaya kii ziyaadiyey intaas wey waalxukmu fii dalika xukumka la xukumayo almasiidu fii mutasil asaaniid inuu yahay xadiidku xukumka la xukumayo waxaa weye ictibaaru lisnaadi alkhaali haddii aan sanadka ku xukunno inuu yahay almaiid fi mutail asaniid lanna markii aan rajaxno midkan kale oo aan ziyaadada wadan kaa kale waxaa la ohanayaa hada almaiidu fi mutail asaniid baa laska ohanaya waa sanad mutaila nin lagu daray ayuunbu iska noqonaya marka wlxukmu fi dalik arrinkan in la xukumo ah almaiid fi mutail asaniid wuxuu noqonaya ictibaaru isnaad alkhaali can ziyaada in la ictibaariyo la tixgeliyo sanadka ziyaadada ka maran shardiga kood waxa weye marka la ictibaarinayo idaa kaana waa hadduu yahay man lam yazidha ka aan ziyaadin atqana mid ka xifdi badan miman zaada mid ziyaadiyey waa shardi shardiga labaad wasaraxa waa inuu tasriixiyaa maala xumaydi oo kale fii mawdici ziyaada yani meesha ay ku sugan tahay ziyaadadu bisamaaci samaac waa inuu tasriixiyaa oo xumaydi waa inuu yihahdaa samictu sufyaana yaquulu kada waa inuu yidhaahdaa waila haddii labadaa la waayo tarajaxat waxaa raajix noqonaysa tilka ziyaada ayaa markaasi raajix noqonaysa miثaalu dalika ma rawahu muslimu wالtirmidiyu min طariiqi cabdullahi bn mubaarak can cabdiraxmaan ibn yaziid ibn jaabir can busr ibn cubayd illaahi can abi idriis alkhawlani can waasilat bn asqac can abi marhad alghanawi radi allahu canhu qaala abi marhad alghanawi wuxuu yidhi waa saxaabi weeyaane qaala rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam laa tajlisuu cala alqubuur qubuurta yani markaa ha dul fadhiisanina walaa ilayha xaggeedana ha u tukanina waxaa soo reebayaa haddii meydkii aan lagu tukanoo kaleo la aaso iyadu waxaa bannaan inta qabrigii la dul tago in lagu dul tukado waa bannaantahay taa waa laga soo reebaya ayib eh, xadiikaas qaala abu ciisa tirmidi maxamed ibnu ciisa abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi qaala maxamed ibnu ismaaciil waa sheekhiisii albuhaari bukhaari wuxuu yidhi xadii ibnu mubaarak xadiikan ibnu mubaarak yani markaasi waa xadii khaa ah akhطa'a fiihi ibnu mubaarak cabdullahi ibn mubaarak baa ku qaldamay fazaada fiihi wuxuu siyaadiyey can abi idriis alkhawlaani ayuu siyaadiyey wainamaa huwa xadiidku wuxuu ahaa busr ibni cubaydillaahi can waaila ibnu asqac ayuu ahaa marka muxuu ku daray oo ku kordhiyey wuxuu ku kordhiyey ibnu mubaarak cabdullahi ibn mubaarak waa muxadidka kabiirka weeyaane bayna busrin ibnu cubaydilaahi iyo bayna waaila waail ibnu asqac ayaa wuxuu ku siyaadiyey raawin buu ku siyaadiyey idan culimmadaas waxay xukumeen abu cisa tirmidi waa ardaygii bukhaari weeye sheekhiisiyo bukhaari wuxuu ka soo wariyey inuu qaldamay inuu qaldamay yani mubaarak ayib marka haddii lagu xukumo inuu qalad yahay waxaa la odhanayaa almasiidu fii mutasil alasaniid magacaasu leh lanna waxaa yani saxdu ay tahay midka aan wada ziyaadada ayaa la rajaxay waana la cadday inuu alad yahay haddaba kaa ay la socotay ziyaadada magaciis muxuu noqonayaa almaziidu waa kii lagu kordhiyey fii mutasil alasaniid sanad mutasil lagu kordhiyey magacaasaa la siinaya ayb yani magaca in la siiyo ka dhalan mayso inuu saxiix yahay magaca in la siiyo inuu saxiix yahay ka laazimi mayso almudaribu nooca afraad waxaa weeyaan oo markaas ay ku imaanayso mukhaalafatu iqaat mukhaalafatu rawi liiqaat waxa way almuarib almuaribu bikasri raa'i wa huwa maa ruwiya waa midka lagu wariye cala awjuhin mukhtalifa awjuh kala duwan ayaa lagu soo wariyey sawaun kaana ikhtilaafu ikhtilaafku ha ahaado min raawin waaxidin hal raawi ha iskhilaafo bian rawaahu maratan mar inuu ku soo wariyo calaa wajhin wej buu ku soo warinaya wamaratan markana calaa wajhin aakhara wej kalu kusoo warinaya wejkaasoo mukhaalifin khilaafsan lilawali wejkii hore aw akar min waaxidin ama xadiidka waxaa soo warinaya shaksi wax ka badan bian rawaahu jamaacatun inay koox soo wariyaan kullun mid kastaba calaa wajhin wej buu ku soo warinayaa wejkaasoo mukhaalifin khilaafsan lilaakhari kan kale yani eh, mudarib waxaa la yidhaahdaa waa xadiid hal raawi yani marba sibuu kusoo warinaya mar wuxuu ka dhigaya yani mutasil marfuuc ayb eh, waa hal raawi ama ruwaad fara badan ayaa qaarkood waxay ka dhigayaan xadiikii marfuuc qaarna waxay ka dhigayaan mawquuf bay ka dhigayaan marka mudarib baa loo yaqaanaa wldiraabu idiraabku yuujibu wuxuu waajibinayaa dacfa alxadiii xadiiku inuu daciif yahay ayuu waajibinaya see u waajibinaya liishcaarihi dareensiin uu dareensiinayo bicadami dabdi ruwaatihi ruwaadiisu inaysan xadiidkan soo xifdinin wahuwa idiraabku yaqa wuxuu dhacayaa fi sanad sanadku dhacaya wa fi lmatni matnigana waa dhacaya wa fii kilayhimaa labaduba wuu dhacayaa yani idiraabku wuxuu keensanayaa xadiikaas inuu daciif yahay limaada lanna idiraabkani wuxuu calaamad u yahay oo tusinaya raggani xadiikan marna si lagu soo warinayo marna si lagu soo warinayo inaan la dabdin waayo haddii la dabdin lahaa miyaa la isku khilaafi lahaa dabdi baa jirin oo haddaad maalan hadal marna sidan u sheegto marna sidan u sheegto macaanaheedu waxa way hadalkaas si dabdiya si rasmi omaada qaban weeyaan ayib marka wuxuu dhacayaa idiraabku mar sanadku dhacayaa marna matnigu dhacayaa labaduna waa wada dhici karaa uma in tarajaxa haddii ay raajix noqoto axadulawjuhi awjuhda qaarkood haddii la rajaxo lagu rajaxo bidabdi raawiihi raawigiisa oo marka kii soo wariyey oo markaa xaafid noqday aw karati suxbatihi ama raawigan xadiidka soo warinaya ayaa wuxuu in badan la saaxiibay lilmarwiyi canhu midka xadiika uu ka warinayo sheekhiisibuu in badan wax ka wariyey aw ayri dalika kaa waxaan ahaynoo min wujuuhi tarjiix ah wujuhda wax lagu kala rajaxo falxukmu xukumku kaainuu wuxuu u sugnaanaya lilwajhi raajix wejka raajixa ayaa xukumka yeelanaya walaa yulaqu lagu ilaaqi mayo cala alxadiii xadiidka xiinaydin markaasi wasfu lidiraab tilmaanta idiraab lagu sheegi mayo walaa lahu ay lilxadii xadiikana oo u sugnaan mayo xukmuhu xukmu idiraab idiraabka xukumku lahaana xadiika la siin mayo ah, dacfi ah la siin mayo yani labada sheekh waxay inoo sheegayaan haddii xadiikii awjuhdii mid ka mid ah ay raajix noqoto maxay raajix ku noqotay raawiga soo wariyey ayaa ka xifdi badan kan kale ama maye raawigan soo wariyey sheekhan uu ka warinayo in badan buu laazimay oo waxaa oo la yidhaahdo sheekhani wuxuu laazimay ishriina caaman alqundar sheekh la yidhahdo maxamed ibnu jacfar laazama shucbata ishriina caaman fulaan laazama sheykhahu ishriina caaman haddaba ardayga noocaasa oo sheekhiisa muddo fara badan laazimay haddii asagay cid kale iskhilaafaan maalan arday kale oo shucba wax ka wariya iyo waxaa iskhilaaf maxamed ibnu jacfar keebaa la rajaxayaa maxamed ibnu jacfar la rajaxaya limaada liannahu laazama sheykhahu kam ishriina caaman idan wax badan oo kan uusan ogeyn buu og yahay marka sheekhu muxuu inoo sheegayaa waxyaala lagu rajaxaya waxaa ka mid ah in raawiga soo wariyey xadiidkan ama wejkan ka soo wariyey maalan ka rafciyey oo kale ayaa ka xifdi badan midka maalan mowquufka ka dhigay o ama maya midka rafciyey ayaa ka mulaasamo badan sheekhan uu ka warinaya xadiidka midka aan marfuuca ka dhigin ama arimaha waxaan ahayno wax lagu kala rajaxo kadib wuxuu noo sheegay eh, xukumka waxaa qaadanaya wejka raajixa ah mar haddii sidaa loo kala rajaxo raajixa xukumka saxda ah xukumka waxaa qaadanaya wejka raajixa ah xadiidkiina markaas idraab lagu sheegi mayo mar haddii la kala rajaxo oo wej ka mida awjuhdii la rajaxo idraab lagu sheegi mayo oo la ohan mayo hada xadiisun mudarib la odhan mayo maxaa loo oran waayey leanna wej baa la rajaxay iiraabku waa goormaha waa markii aan la kala rajaxin weeyaan laakiin mar haddaan mid rajaxnay haada laa yuطlaqu calayhi isma اlidiraab ayb kadalika sifadii idiraabkana xukumkii idiraabna la siin mayo lanna xadiiska mudaribka waa xadiiun xukumkiis muxuu noqonaya xadiiun daciif laakiin haddii mid ka mida la rajaxo kaasi xukumkii mudaribka miyuu qaadanaya maya waa xadiis saxiixa weeye wuxuu sheekhu leey raximah اllahu tacaala uma in tarajaxa hadday raajix noqoto axad اlawjuhi awjuhda qaarku mid ka mid ah bidabdi raawihi ka soo wariyey ayaa markaa xaafid noqday aw karati suxbatihi ama in badan buu la saaxiibay lilmarwiya canhu ku wax ka warinayo aw ayri dali waxaan ahayno min wujuuhi tarjiix awjuda wax lagu kala rajaxo ah falxukmu xukumku ka inuu wuxuu u sugnaaday lilwajhi raajixi wejka raajixa ah walaa yulaqu lagu sheegi mayo cala xadiii xadiidka xiinaidin markaasi markaan rajaxana awjuhda mid ka mid ah lagu sheegi mayo wasfuldiraabi tilmaanta idiraab lagu sheegi mayo walaa lahu ay lilxadiii xadiikana u sugnaan mayo xukmuhu xukmu idiraab idiraabka xukumkiisii oo ah adacfu u sugnaan mayo xadiis saxiixuu noqonaya wa min amilatihi fi lmatni waxaa ka mida tusaalayaal xagga matniga waxaa ka mida maa rawaahu tirmidiyu can shariik can abi xamzata can shacbi can faatima bintu qays radia allahu canha qaalat su'ila rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey calayhi salaau wasalaam can azaka zakadaa la weydiiyey faqaala calayhi salaau wasalaam nabigu wuxuu yidhi ina fi lmaali laxaqan maalka waxaa ku sugan xaq xaqaasoo siwa zakaa zaka aan ahayn ayaa ku sugan oo lagu leeyahay wa rawaahu ibnu maajah min nafsi ariiq jidkaa ama sanadkaa laftiisa waxaa ku soo wariyey ibnu maajah bilafdi laakiin laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa maalka yani markaasi xaq lagu leeyahay ma uu jiro oo aan zaka ahayn qaala xaafid alciraaqi marka labada xadiid midna xaq buu sugayaa zaka aan ahayn midna wuxuu nafyinayaa xaq aan zaka ahayn soo waadix marka waa idiraab maalkii xaq laguma leh aan zak ahayn iyo maalki waxaa lagu leeyahay xaq zak aan ahayn baa lagu leeyahay qaala xaafi ciraaqi wuxuu yidhi fahada diraabun kani waa idiraab idiraab kaasoo laa yaxtamilu tawiila tawiil aan aqbali karin in meel la mariyo labada xadii la kala leexiyo oo midba macno loo sameeyo yani markaa ma aqbalayo fahada diraabun weeyaan laa yaxtamilu aan aqbalin atawiila awilid waqiila waxaa la yidhi yumkinu tawiiluhu waxaa suurtagal in lagu awilo biannahaa rawat gabadha faadima bintu qays way soo warisay kila lafdayn labada lafdiba canhu sal allah alay slam nebiga ka soo warisay wayakuunu alxaqu lmuhbatu xaqa la sugaya wuxuu noqonayaa huwa hayruulwaajibi midaan waajib ahayn ka sadaqati nafli waa sadaqadii iska sunnaha ahaydoo kale wa ikraami dayfi yani qofkii martida in markaa la martisooroo kale walxaqu lmanfiyu xaqa la nafyinayana huwa alwaajibu ka waajibka weeyaan yani xadiidka odhanaya Eh, ina fi lmaali laxaqan siwa zaka waxaa loo jeedaa maalka xaq baa lagu leeyahay aan zaka ahayn oo xaqaasi muxuu yahay waa sadaqadii iska bannaanaydoo waajibka ahayn oo in miskiin wax la siiyo kale iyo qof marta in wax la siiyo kale marka xaqa la sheegayo oon sakada ahayn kaasuu noqonaya ayib xadiian kale oo odhanaya laysa fi lmaali xaqun siwa zakana yani waxaa la nafyinayaa yani xaq waajib ah oo aan zaka ahayn oo maalka lagu leeyahay ma ay jirto ayib marka gabadhu labadu way soo warisay waqiila yumkinu waxaa suurtagala ah ta'wiiluhu in lagu fasiro biannahaa rawat gabadhu inay soo warisay kila lafdayni canhu sal alla alay aslam wayakuunu lxaqu wuxuu noqonaya markaa xaqa almuhbatu la sugayo huwa hayrulwaajibi yani midka waajibka hayrkiis ka sadaqati nafli waa sadaqadii iska sunnada ahayd oo kale wa ikraamu dayf oo kale ayib walxaqu lmanfiyu xaqa la diido la nafiyo huwa alwaajib xaq waajiba weeyaan ayib culimada wax ka qorta waa ka ah ibnu xajar wuxuu qoray kitaabka ku magacaabay almuqtarib fii bayaan almudarib almuqtarib fii bayaan almudarib ayuu markaasi ka qoray mowduucan almusaxafu hada maxalu halkana waxay kaga hadlayaan labada sheekh raximahum ullah xadiidka loo yaqaano almusaxaf almusaxafu huwa maa kaanat almukhaalafatu waa midka ay ahaatay mukhaalafadu oo fiihi ku sugan bitaqyiiri xarfin xaraf in la bedelo fa aktar wax ka binisbati marka loo eego ila anaqad dhibcaha maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo markaasi khadkii iyo qoraalkii suuradiisu ay weli baaqi tahay wayaqa wuxuu dhacayaa musaxafkii fi sanadi sanadku dhacaya wa fi lmatni matnigana waa dhacaya fa min alawali waxaa ka mid ah xadiid shucba can alcawaam ibni muraajim biraa almuhmala wاljiim can abi cuثmaan annahdi can cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllah alay slam latu'aduna alxuquuqa ilaa ahliha xuquuqda waad gudanaysaan dadkii lahaa baad u gudanaysaan ayib fasaxafahu yaxya bnu maciin imaamkii weynaa muxadidkii weynaa baa tasxiifiyey wa qaala wuxuu yidhi alcawaam ibnu musaaxin bizaayi walxaa muraajim buu ahaa marka wuxuu ku bedelay ra'dina za buu ku bedelay jiimkiina xaa buu ku bedelay marka wuxuu akhriyay alcawaam ibnu muraajim buu akhriyey bizaayi walxaa badala ra' waljiim wlxadiiu xadiiku rawahu muslim min ariiqi abi hurayra radi allahu canhu ayb marka taxiifka waxaa ka mida taxiifka wuxuu noqonayaa xagga dhibcaha laba kelmadood oo haddii dhibcaha laga qaado isku mid noqonaya ayaa markaas laisku qaldaya hadda musaaxim azaa iyo alraa maxaa kala farinaya waa dhibicu soo maaha musaaxim iyo muraajim aljiim walxaa maxaa kala farinaya waxaa kala farqa dhibcaha soo maha ayb haddaba dhibcihii haddii laga saaro isku mid bay noqonayaan idan haladku hadduu u noqonayo dhibic la khalday waxay noqonaysaa maxaa loo yaqana xadiikaasi almusaxaf baa loo yaqaana almusaxaf ayaa laohanaya ayb almusaxafu huwa xadiiku maa xadii weeye kaanat almukhaalafatu mukhaalafadu ay ahaatay oo fiihi ku sugan bitagyiiri xarfin xarf in la bedelo fa akar wax ka badan binisbat ila naqad marka loo eego dhibcaha badelku dhibcuhu ku dhacaya maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo markaa khadka suuradiisu weli ay baaqi tahay bimacnaa iyadoo xuruufta ay baaqi yihiin ayaa dhibcihii qofku qaldayaa wayacacu uu dhacayaa tasxiifkaasi fi sanad sanadku dhacaya wa fi lmatni matnigu dhacaya famin alawali waxaa ka mid a ah xadiidu shucba can alcawaam ibn muraajim biraa'i almuhmala wاljiim can abi cumaan annahdi cabdiraxmaan ibnu mul baa la yidhaahdaa abi cumaan annahdi can cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllah alay waslam latu'aduna alxuquuqa ila ahliha faصaxafahu waxaa tasxiifiyey yaxya ibnu maciin baa tasxiifiyey waqaala wuxuuna yidhi alcawaam ibnu musaaxim biالzaayi wاlxaa badla الra'i wاljiim wاlxadiiثu xadiidku rawaahu musliman baa wariyey min طariiqi abi hurayra radi allahu canhu wa min aلثaani waxaa ka mid ah ka labaad macna tasxiifun fi lmatni kii hore waxaa tasxiifun fi lisnaad buu ahaa wa min aلثaani ka labaad wamiثaalu الثaani ka labaad tusaalis waxa weeye xadiiث man saama ramadaana waatbacahu sita min shawaal alxadii rawaahu muslim man saama ramadaana qofka sooma ramadaan waatbacahu raaciya sita lix oo min shawaal ka mida bisha shawaal kaana ka siyaami dahri alxadii ay akmil alxadii rawahu muslim saxafahu waxaa tasxiifiyey abu bakr assuuliy sheekhaasa tasxiifiyey faqaala wuxuu yidhi shaya min shawaal badalan sita min shawaal badalan sitan bishiin almucjama hayan buu ahriyey shiin dhibcaleh mucjama macnaa dhibcala weeye wlyaa ataxtiya iyo hayan ya markaasi agga hoose markaa dhibca kuleh ataxtiya yani xagga hoose dhibca ku leh oo tadi buu ka farqinaya ayib xadiidkaa dambe xadiiska macrufka la garanayo sitan ayaa shayan lagu bedelay marka macnuhu waa isbedelaya lafdiguna waa isbedele macnuhu waa isbedelay lafdigu waa isbedelayoo shayan iyo sitan fari baa udhexeeya sita waa lix shayanna waa wax xukumkana waa isbedelaya oo xadiidka hore wuxuu tilmaamayey yani qofka ramadaan sooma oo lix maalmood raaciya waxa uu raacinayo waa lix maalmood xadiidka dambena wax ka mida un walow yowman yakfi kaana ka siyaami dahr marka xukumkina waa isbedelaya laga qaadanayey lafdigana waa isbedelaya macnahina waa isbedelaya marka culamada qaarkood taaliifaad bay ku leeyihiin waxaa ka mid ah sheekha la yihahdo axmed alcaskari abi axmed alcaskari wuxuu qoray taxiifaat muadiiin taxiifaat lmuxadiiin muxadiiin taxiifka ay ku dhacaan ayuu markaasi ka qoray wa min aani waxaa ka mid a ah xadii man saama ramadaana wa atbacahu min shawaal alxadii rawaahu muslim saxaafahu abubakr assuuli ayaa tasxiifiyey faqaala wuxuuna yidhi shayan min shawaal ayuu markaa yidhi badalan sitan sitan ayuu shayan ku bedelay bishiin mucjama shiin dhibcaleh walyaa taxtiya iyo ya markaa dhibco xagga hoose ku leh shayan asaadis eh, almuxara nooca lexaad waxa wey almuxaraf almuxarafu huwa ma kaanat almukhaalafatu waa midka mukhaalafadu ay tahay almukhaalafatu fiihi mukhaalafo ku sugan bitagyiiri xarfin xaraf in la bedelo faaktar wax ka badan binisbati marka loo eego ila shakli xarakada maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo markaasi eh, maca baqaa'i suurati alkhati khadka iyo qoraalka suuradiisu iyadoo markaa weli ay baaqi tahay wa min ataxriifi waxaa ka mida ah fi lisnaad taxriif gala isnaadka waxaa ka mid ah ibdaalu caqiilin bifatxi اlcayni bicuqayl bidami lagu bedelay wanaxwi dalik muxarafku wuxuu noqonayaa takyiirku wuxuu ka dhacay isbeddelku wuxuu ka dhacay xagga xarakada kii culimada qaarkood waxay leeyiin waa isku midba laa farqa bayna almusaxafi walmuxaraf mar haddii uu markaasi ka yimaado haladku kelmaddii xarakadeedii in la bedelo ama dhibcaheedii la bedelo waxaa loo yaqaanaa marka almusaxaf baa layska odhanaya magacaasay soo hoosgeliyeen marka culimada qaarkood waxay leeyihiin in la kala farqiyo waxaa keenay alxaafid ibnu xajar raximahullah ayaa keenay culimmadana waxay ku raacayaan alxaafid ibnu xajar ayay ku raacayaan wailaa culimmadii hore musaxaf bay isaga yaqaanaan tasxiifku ama qaladku ha noqdo xagga dhibcaha ama ha noqdo xagga xarakada laa fara baynahum ayb almuxarafu huwa ma kaanat almukhaalafatu waa midka mukhaalafadu ay tahay almukhaalafatu fiihi mukhaalafada ku sugan bitagyiiri xarfin xaraf in la bedelo fa akar wax ka badan binisbati ila shakli marka loo eego xagga xarakada maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo qoraalkii suuradiisu weli ay baaqi tahay oo xuruuftii waxba aan laga bedelin min atariif waxaa ka mid a fi isnaad sanadku taxriif u galay waxaa ka mid a ibdaalu caqiilin bifatxi lcayni caqiil oo lagu bedelay bicuqayl xuruuftu waa cayn iyo qaaf iyo ya iyo laam waa isku mid bidami yani markaa caynka la damiyo wanaxwu dalik marka xuruuftii ismaysan bedelin lakin waxaa isbedelay xarakadii wamiaaluhu fi lmatni tusaalihiisa isagoo dhacay matniga waxaa weeyaan xadiiu jaabir radi allahu canhuma rumiya ubayun ubay bna kacab ayaa markaa la toogtay yowma alaxzaabi maalinta axzaab waxaa laga toogtay fii akxalihi halbowlaha laga toogtay alxadii xarafa gundarun gundar oo markaa maxamed ibnu jacfar ah ayaa taxriifiyey faqaala wuxuu yidhi rumiya abii jaabir baa wuxuu yidhi rumiya abii aabbahay baa la toogtay bilidaafa abii ubayun buu ahaaye abii waa mudaafi mudaaf abii wainamaa huwa waxa weyaan ubay ibnu kacab wey wa abu jaabir jaabir aabbihii istushhida yowma uxud maalinta uxud ayuu markaa shahiiday xadiikaas rumiya ubayun yowma alaxzaab ubay bnu kacab ayaa markaasi waxaa laga toogtay halbowla marka ubayun ayaa wuxuu u akhriyay qundar abi xadiikana waxaa sheegaya waa jaabir marka macnuhu wuxuu noqonaya xadiika hore waa waadix isagu waa siduu asal ku ahaa weeyaan rumiya ubayun ywma axdaa fi akxalihi waa asalkii taxriifka marka loo yimaado lagu sameeyey macnuhu waa isbedelaya oo waxay noqonaysaa inuu jaabir leeyahay aabbahay aabbahay oo markaas noqonaya jaabir ibnu cabdlaahi ibnu camr ibnu xaraam cabdullahi ibnu camr ibnu xaraam oo aabihiisa rumiya abi aabbahay baa la toogtay yowma uxudin fii akxalihi saasuu macnuu noqonaya marka ninka odhanaya aabbahay baa la toogtay waa kee oo halbowlaha laga toogtay waa jaabir goorma yowm alaxzaab aabbihiina goormuu dhintay jaabir uxud buu ku shahiiday uxud iyo axzaabna yani sana wa ziyaada udheayse sana wa ziyaada ayaa udhexaysa marka macna qaldan baa ka soo baxaya markii macnaha dambe lagu fasiro waxay noqonaysaa jaabir inuu leeyahay aabbahay ayaa markaa maalintii uxud maalintii axzaab ayaa markaasi halbowlaha laga toogtay marka waa taxriif ku dhacay oo ubayun meeshii ahayd ayaa wuxuu u akhriyey abi marka macna qaldan baa ka soo baxay xarafa kundarun kundar ayaa markaasi taxriifiyey maxamed bnu jacfar faqala wuxuu yhi rumiya abi aabbahay ayaa markaasi la ganay oo markaasi wa lagu dhuftay biidaaa idaaf wuxuu ujeedaa abi waa mudaafi mudaafilhi sooma abi mudaaf abun mudaaf walya mudaaf ilayhi laakiin ubayun haddii la yidhaahdo yani ma mudaafi mudaaf ilayhiba may waa ismi yani markaasi mustaqila weeyaan marka in ubayun iyo abi laisku bedelay ayaa macnuhu isku bedelay oo marna magac buu noqonayaa marna wuxuu noqonaya idaafa ila alab ayb wainamaa huwa ubay bnu kacb waa abu jaabir jaabir aabbihiina istushida wuxuu shahiiday yowma uxud buu shahiiday oo haddii sidaa loo daayo waxaa iska hor imaanaya jaabir inuu yidhahdo aabbahay baa la toogtay maalintaas hadalkaa uu leeyahay jaabir iyo aabbihii xilliga u dhintay baa iska hor imaanayaba aabbihii uxud ayuu ku shahiidaye axzaab seebaa markaasi ay u noqon kartaa in markaasi loo toogtay marka macnaha qaldan baa ka baxaya marka taxiifku meelo fara badan buu gelaya macnuhu gelaya sida marka alfaadaba u gelayo oo qofkiiba macno aldan iska fahmaya macno aldan ayuu iska fahmaya sida maala nin baa wuxuu arkay xadiidkii ahaa sallaa rasuulu llaahi sal slm ilaa canaza nabigu wuxuu u tukaday canaza canazadu waa ushan xagga dambe birta ku leh oo dhulka lagu mudo ayaa canaza la yidhahda ama murjiska ayib nin baa marka wuxuu mooday canazada la sheegayo qabiil oo waxaa ka mid ahaa carabtii qabiil lo odhantay bani canaza ayaa ka mid ahaa markaasa wuxuu mooday yani markaasi xadiidkaasi cidda laga warramaya inay tahay qabiilkoodii markaasa wuxuu yidhi naxnu qowmun lana sharaf naxnu banu canaza sallaa ilayna rasuulu llahi sal alay aslam annagu waxaan nahay qolo sharaf leh annagu banu canazaan nahay nabigaa noo soo tukada xagga usoo tukada xadiiskuna muxuu ahaa nabigu yani wuxuu sutro ka dhigtay oo xaggiisa u tukaday yani ushaas oo sutru ka dhigtay markuu meelaha bannaan ku tukanayo ayuu sutura ka dhigan jiray ninkana muxuu fahmay caanadoo la sheegaya qabiil buu u fahmay markaasa wuxuu leey anagu sharaf baan leenahay oo maxaa ku hesheen nabigaa xaggayga usoo tukada sawaadix maaha wahaakada ayib marka macnuhu geli karaa oo qofkii macno qaldan ayuu ka fahmi karaa xadiikii marka tariifbuu iskataxiif buu iska noqonaya asabab aamin sababka sadeed waxaa weeyaan aljahaalaةu biraawi raawiga inaan aqoon loo lahayn raawigii in jaahil laga yahay wa sababuhaa amraan raawigii in jaahil laga noqdona yani sababka keenaya waa laba mid alawalu ka hore waxaa weeyaan an takura nucuutu raawi raawigu tilmaamihiisu inay bataan min ismin aw kunyatin aw laqabin magac mar magac baa lagu sheegaya aw kunyatin mar kunyaa lagu sheegaya kunyadu waa ab iyo um iyo ibni iyo ibnatin wixii laga bilaabo weyaan aw laqabin laqab ayaa lagu sheegi laqabku waa naanaysti wey ayb an takura nucuutu araawi inay bataano min ismin ah magac aw kunyatin ah kunyo aw laqabin naanays ah aw xirfatin ah xirfo yani shaqo marka uu qaban jiray sida maala in la yidhaahdo azayaad asammaan in la yidhaahdo aw nasabin nasab marka loo abtirinayo alqurashi laleeyahay albaqdaadi alciraaqi wahaakada aw naxwihaa kuwaas kuwa la midka waxaa lagu sheegi raawigii bima lam yashtahir bihi wuxuusan ku caanbixin liqaradin min alaqraad ujeedooyin ka mid ah ayaa loogu sheegayaa qarad aqraadda ka mid ah loogu sheegayaa marna magaciisii mar kunyadiisii mar laqabkiisii mar xirfadiisii mar nasabkiisii fa yudanu waxaa loo malaynayaa annahu aakhara mid kale inuu yahay fayaxsulu ljahlu bixaalihi markaasa xaalkiis laga jahil noqonayaa miaalu ali kaa tusaaliis waxaa weeyaan maxamed ibnu saayib alkalbi ayib mutaham bilkadib wey been baa lagu tuhmaystay nasabahu bacduhum qaarkood waxay u nisbay ilaa jaddi awowgiis oo faqaala bacdigaas wuxuu yidhi maxamed ibnu bishrin maxamed ibnu saaib ibnu bishrin marka bishri awowgiis ayay u nisbeeyeen wa samaahu qaarna magacii aabihii bay sheegeen waxay dhaheen xamaad ibnu saaib wa kanaahu bacduhum qaar kunyay u samayen waxay yihahdeen abanadar can abi nadar wa bacduhum abaa hishaam kunya waxay oga dhigeen abaa hishaam xadaanaa abu hishaam wa bacduhum abaa saciid waxay kunya oga dhigeen abu saciid an abi saciid faabaa wuxuu noqday marka ninkii xamaad ahaa maxamed bnu saaib ahaa yudanu mid loo malaynayo jamaaca inay yihiin koox wa huwa shakhsun waaxid waana hal qof isagoo hal qof ah ayaa waxaa la mooday inay yihiin jamaaco ayib waa imisa mar waxaa layidhi maxamed ibnu bishrin mar waxaa layidhi eh, maxamed ibnu bishrin mar waxaa layidhi xamaad ibnu saa'ib mar waxaa layidhi abunadar mar abu hishaam mar waxaa la yidhi abu saciid waxaa la mooday koox baa la mooday waana hal qof wa sunifa fiihi waxaa laga qoray almuwadix liwhaami اljamci wاtafriiq ama muwadixu awhaami اljamci wاtafriiq oo ku saabsan fi nucuud tilmaamaha dadka la moodayo inay koox yihiin inay koox yihiin isagoo hal mid ah ayuu caddaynaya iyo dad yani markaa fara badan oo hal qof la moodayo ayuu markaa kala tafriiqinaya wuxuu ka oranayaa fulaan khaliil ibnu axmed dadka yani markaa isku magacyaha noocaasoo kale ah oo laisku qaldi karo ayuu kala caddaynaya oo odhanaya kana waa fulaan kana waa fulaan hal nin oo markaa dhowr magac leh ayaa wuxuu odhanayaa magacyahaasoo dhan ninkaasaa la soco ha ku qaldamin kaasuu odhanaya ayib marka kitaabkaasa laga qoray muwadixu awhaam aljamci waatafriiq oo ku saabsan fi nucuuti markaa tilmaamaha waaani ka labaad oo keensanaysa jahaalada raawiga in jaahil laga noqdo an yakuuna raawi raawigu waa inuu yahay wey muqilan mid markaa yar fi lxadiii xadiikiisa yar falaa taktur riwaayatu yani markaa riwaayadiisu ma badanayso walakhdu canhu in wax laga qaato wa fiihi kaana waxaa laga qoray alwuxdaan yani man lam yarwi canhu ila waaxid wuxdaan baa la yidhaahdaa imaam muslim ayaa kitaab ka qoray alwuxdaan la yidhaahdo ayb sadabka sideedaad waxaa weeyaan in raawigii jaahil laga noqdo raawigii in jaahil laga noqdo laba sabab baa keena sababka koowaad waxa weeyaan raawigii inuu nucuud fara badan yeesho mar hadduu yani tilmaamo badan ama magacyo badan uu yeesho labsi baa ka dhalanaya magacyaha faraha badan leh kaasi marka waa sabab keenaya raawigii in jaahil laga noqdo arrinkiisa makana makanayani marka la garan waayo arrinka labaadoo keena raawigii in markaasi raawigii inuu yani markaasi jahaalo ay ku sugnaato waxaa weeye inaan wax badanba laga warin yani kama warin ninkaasi lagama warin ilaa hal qof wax ka wariyey faqad lam yarwi canhu ila fulan marka kitaabka imaam eh, muslim raximah ullah wuxuu ku sheegayaa nin kasta uusan ka warin ilaa hal qof mooyaane cid kale aysan ka warin ayuu ku sheegayaa nin kasta oo uusan ka warin ilaa hal qof mooyaane ayuu markaa ku sheegayaa marka labadaas sababood ayaa keensanaya labadaas sababood ayaa keensanaya in raawigii markaasi eh, laga jaahil noqdo waani ka labaad waxaa weeye an yakuuna raawi raawigu marka inuu ahaado muqilan fi lxadiii xadiikiisu miduu yaryahay oo falaa takuru ma badanayso alriwaayatu yani markaasi werin waalahdu canhu in wax laga qaato wa sunifa fiihi waxaa laga qoray alwuxdaan wuxdaan baa laga qoray wuxdaanna maxaa loo jeedaa bimacnaa waaxid waaxid lam yarwi canhu ila waaxid nin kastoo marka sifadaas leh ku keenaya mar haddii axaadiista uu hayo ay yaraadaan ruwaadiisuna way yaraanayaan laakiin qofku hadduu hayo axaadii fara badan muxuu yeelanayaa ruwaad fara badan ayb anwaacu almajhuul majhuulka noocyadiisa almajhuulu nawcaani majhuulku laba nooc weeye waaxid majhuululcayn mid cayntiisa jaahil laga wa huwa majhuulcaynku man lam yarwi canhu waa midka uusan ka warin ilaa waaxidun hal qof mooyaane ayb Eh, waxaa lagu darayaa walam yuwaiqhu muctabar imaam muctabar cid markaa ictibaar loo tawiiqsana ma ay jirto wahuwa majhulcaynku man lam yarwi canhu midka uusan ka warin canhu xaggiisa ilaa waaxidun hal qof baa wax ka wariy bas walam yuwaiqhu muctabar nin markaasi eh, tawiiqiisa la ictibaariyana ma tawiiqin waa nin ninkaasi waxaa ka wariya hal nin faqad ayib eh, cid tiri ninkani waa markaasi waa nin iqaan ah lama hayo nin markaa la ictibaariyo tawfiiqiisana ma tawfiiqinin midka noocaasa wuxuu noqonayaa cayn bay u yaqaanaan isilaaxa muxadisiinta wa xukmu riwaayatihi ninkaasi riwaayadiisa waxa uu soo wariyay xukumkeedu araddu waa in la radiyo la celiyo ilaa an yuwahaqa in la tawiiqiyo mooyaane yaa tawiiqinaya laakiin man yuctabaru tawiiquhu cid markaas ictibaar ay leedahay twiiqiisu haddii uu twiiqiyo midaan ictibaarlayn twiiqiis miyaa la aqbalaya waa maya walow min qibali raawi canhu walow kaana tawiiqu tawhiiqu haba ka ahaado min qibali raawi canhu midka isaga ka warinaya ida kaanu hadduu yahay weeye min ahli jarxi watacdiil ahlu jarxi watacdiil hadduu yahay waa lagu kaaftoomaya maala nin baa waxaa wax ka wariyay imaam axmed ibn xambal baa wax ka wariyey keligiis muxuu noqday ninkaas majhuulu alcayn lannahu lam yarwi canhu ilaa raawin ayib haddii uu tawfiiqiyo imaam axmed lannahu imaamu ahlu jarxi watacdiil soo maha hadduu tawfiiqiyo wuu ka baxayaa majhuulcaynkii wuu ka baxayaa laakiin hal raawi aan wax ka wariyey cid tawfiiqsan lama hayo yabqa calaa xaalihi majhuulcaynkii buu baaqi isaga noqonayaa wahuwa man lam yarwi canhu ila waaxidu wa xukmu riwaayatihi riwaayadiisa xukunkeedu alraddu wey waa in la radiyo ilaa an yuwaaqa in la tawhiiqiyo mooyaane walow min qibali raawi canhu kii ka warinayey ardaygii ka warinayay hadduu tawhiiqiyo waa ku filanta laakiin ardayga maxaa sharti idaa kaana waa hadduu yahay ardaygu keligii wax ka wariyay sheekhiisa min ahli jarxi watacdiil oo kale hadduu yahay hadduu yahay hadduusan ahayna markaasi kuma filna labo majhuululxaal mid xaalkiisa jaahil laga yahay xaalna waxaa loo jeeda sifadiisa xagga cadaaladda iyo dabdigiisaan war laga haynin wa yusama waxaa lagu magacaaba almastuur magacaasna wuu leeh almastuur haddaad maqasho iyo majhuurulxaal waa isku mid wa huwa man rawaa canhu waa midka uu ka wariyey akaru min waaxidin hal qof wax ka badan baa ka wariyey min hayri tawhiiqin ay min hayri tacdiilin tacdiilan looma hayo cid tacdiilisayna looma hayo wa xukmu riwaayatihi kaa riwaayadiisa xukumkeed waxaa weeye attawaquf in laga tawaqufo xataa tatabayana xaaluhu ilaa xaalkiis marka uu caddaado nooca labaad waxaa weeyaan majhuulu alxaal mastuurna waa la yidhahda culamada qaar kala tafriiqinaya jira majhuulxaalka iyo mastuurka majhuulxaal ama mastuur waxaa la yidhaahdaa waxaa ka wariyey man rawaa canhu akar min waaxid hal qof wax ka badan baa ka wariyey kii hore marka muxuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu ahaa lam yarwi canhu ilaa waaxid kanna waxaa ka wari aar min waaxid tawii looma hayo taa way ka siman yihiin tawii labaduba looma hayo kan wuxuu noqonayaa eh, riwaayadiis in laga tawaqufo ilaa xaalkiisa uu caddaanayo ilaa xaalkiisa la garan waayo dabdigiis iyo cadaaladiisii la ogaado dabdigii iyo maxay noqonaysaa in la aqbalo haddii aan la helin waa laga tawaqufaya ilaa laga helayo caddayn markaasi majhuulxaali wa yusama almastuur baa la yidhahdaa wahuwa mastuurku ama majhuulxaalku man rawaa canhu waa midka uu ka wariya akar min waaxid min hayri tawhiiqin ay min hayri tacdiilin wa xukmi riwaayatihi riwaayadiisa xukunkeedu waxa uu soo wariyo attawaquf waa in laga tawaqufo laga joogsado xataa tatabayana xaaluhu ilaa xaalkiisu marka uu caddaado almubhamu wa xukmu riwaayatihi hada maxaluh halkanna yani waxay kaga hadlayaan labada sheekh yani mubhamka midka la yidhaahdo iyo ninka mubhamka ah iyo riwaayada huwa man lam yusarax bismihi waa midka aan la tasriixin magaciisa maxaa loo tasriixin waayey liajli ikhtisaar ikhtisaar dartii iyo wanaxwihi kaan yaquula raawi waa inuu maalan yidhahdo raawigii canhu yani raawiga wax ka warinaya inuu yidhahdo ahbaranii iqatun ahbaranii aw shaykhun ahbaranii shaykhun aw rajul ahbaranii rajulun aw naxwu dalik kuwa wax la mid ah waxukmu riwaayatihi riwaayadiisu xukunkeed waxa weyaan cadam alqabuuli cala alasax inaan la aqbalin sida saxada badan walow ubhima haba lagu ibhaamiyo bilafdi tacdiil lafdi markaa sheegaya cadaalad ka an yaquula inuu yidhaahdo ahbaranii iqatun iqa ii warramay aw habtun nin habtia ii warramay liannahu qad laa yakuunu iqatan cinda hayrihi waxaa suurtagal ah ninkan ka warinaya hadduu agtiisa iqa noqday in hayrkii agtiisa iqa usan ahayn mubham wuxuu aan la tasriixin magaciisa weeyaan eh, mubham baa la yidhaahdaa rajul baa laiska yidhi can rajulin can imra'atin can cammi can khaali can jaddi wahaakada lama tasriixin man lam yusarax bismihi sidaa maxaa loo yeelayaa ikhtisaar baa looga jeeda hadalkii baa lasoo gaabinaya waxaa kaa la mida midka magaciisa aan la sheegin waxaa la mid a inuu raawigu yidhaahdo akhbaranii iqatun iqa ii warramay kanoo kale waxay dhahaan alibhaamu bilafdi tawhiiq bay dhahaan raawigu waa la ibhaamiyey laakiin maxaa lagu ibhaamiyey lafdi inuu iqo yahay ah ayaa lagu ibhaamiyey kaasoo kale marka wuxuu noqonayaa in riwaayadihiisa inaan la aqbalin waa sidaa sixada badan weeyaan xataa haddii la yidhaha akhbaranii aw akhbaranii shaykhun lama aqbalayo ayib limaada maxaa loo aqbali waaye mar hadduu yidhi iqatun maxaa loo aqbali waaye waxaa loo aqbali waaye ninkan ka warinaya oo iqo ku sheegaya waxaa laga yaabaa asagu in agta iqa u ka yahay laakiin cid kale markay eegto agtooda usan ka ahayn iqa usan ka ahayn ninka loo yaqaano yani ibraahim ibn abi yaxya cinda imaam shaafici waa iqa cinda hayrihina waa kadaab sawaadix maaha cabdilkariim ibn abi lmukhaariq cinda imaam malik waa nin iqa ah cinda hayrihina waa nin markaasi la acrinaya weyaan majruuxa weeye marka waxaa laga yaabaa agtiisa inuu iqa yahay lakin cinda hayrihi uu noqdo hayru iqa almubhamu huwa mubhamku man lam yusarax bismihi waa midka aan la tasriixin magaciisa liajli ikhtisaari gaabin lasoo gaabinayo ayaa markaasi magaciisi loo tasriixin waaye wanaxwi wax la midka kan yaquula inuu yihahdo araawi canhu kii asaga wax ka warinayey ninkan eh, mubhamka ahbaranii iqatun iqa ii warramay aw ahbaranii shaykhun aw shaykhun shaykh baa ii warramay aw rajulu ahbaranii rajul nin baa ii waramay aw naxu dalik kaas wax la mid ah wa xukmu riwaayatihi xukunkeed waxa weeye cadamu alqabuuli inaan la aqbalin cala alasaxi sida sixada badan waa markuu yahay fi sanad laakiin hadduu yahay ibhaamku fi lmatni laa yadur dhib ma leh laa yadur sowaadix maaha haddii yani laga sheego oo yani la yidhaahdo inta qise laga waramo xadiidkii nin ama qof dumar ah ayaa markaa arrinkaa ku dhacay oo sanadn lagu sheego matnigii xadiidka laa taduru jahaalatu yani markaasi araawi fii anaai اlmatni dhib maleh wa xukmu riwaayatihi cadam اlqabuuli cala asax walow ubhima haddii la ibhaamiyo bilafdi tacdiil lafdi markaasi cadaalad sheegaya walow ubhima haba la ibhaamiyo bilafdi tacdiil kaan yaquula inuu yidhaahdo kaan yuqaala in la yidhaahdo akhbaranii iqatun iqa ii warramay aw habtun habti baa ii warramay liannahu qad laa yakuunu iqatan waxaa laga yaabaa inuusan noqon iqo cinda hayrihi asaga hayrkii agtiisa asababu taas sababka sagaalaad waxaa weeyaan albidcatu bidcadii weeye walibtidaac yani bidcaysigii marka maxaa lagu tacriifiyaa bidco ama ibtidaac waxaa weeyaan bidcadu ama ibtidaacu alikhtiraacu waa in wax la bilowdo weeyaan alibtidaac alikhtirac qofku inuu wax iska bilowdo weeyaan wahiya sharcan xagga sharciga waxaa weeye almuxdau fi اddiini maa laysa minhu almuxdau fi diini waa diinka in lagu soo daro maa laysa minhu waxaan ka mid ahay waana sida xadiidka caaisha ku caddaa man axdaa fii amrina ay fii diinina hada maa laysa minhu fahuwa rad wlbidcatu nawcaan bidcadu waa laba nooc mukafiratun mid markaasi lagu gaaloobayo yukafaru saaxibuha waxaa la gaalaysiinayaa saaxiibkeeda qofka ku dhaca bian yunkira amran mujmacan calayhi waa sida inuu inkiro shay lagu ijmaacsan yahay mutawatiran mutawaatir ah macluuman min addiini bidaruura diinta xaggeeda laga garanayo daruur ahaan loo garanayo fa midkaasi laa tuqbalu la aqbali mayo riwaayatuhu riwaayadiis la aqbali mayo ta labaad waxa waye mufasiqatun waa mid loo yaqaano bidca mufasiqa yufasiqu saaxibuha saaxiibkeeda fisqi inuu faasiq yahay baa lagu xukumaya wariwaayatuhu tuqbal waa la aqbalaya maa lam yakun daaciya waa haddii uusan ahayn daaciyo ilaa bidcatihi bidcadiisa dadka ugu yeeraya walaa naaqilan uusan ahayn mid markaasi naqlinaya maa yurawijuha mid soo naqlinaya maa yurawijuhaa bidcadiisi wax suuq gelinaya haadaa arrinkaasi makhtaarahu ljumhuuru waa siday jumhuurtu doorteen wa huwa saxiixu kaasaana sax ah halkan waxay kaga warramayaan culimmadu raximahum ullah bidcada tacriifkeeda waa sidaas markaa inoo sheegay anwaacdeedu waa labada nooc mukafira iyo mufasiqo mukafiradu waxaa weeyaan yani waa midda saaxiibka ku dhacaa qofka ku dhacaa oo ku gaaloobayo sida yani markaasi tashayuca marka quluwi lagu sameeyo oo kale yani markaasi arrimaha noocaasoo kale ah iyo kuwa la midkaa waxay noqonaysaa bidca mukafira ayay noqonaysaa waxaa la mida qofki inuu maalan diido oo u dafiro arrin lagu ijmaacsan yahay oo mutawaatir ah oo qof kasta uu garanaya sida maalan in yani beentu inay xaaraam tahay zinadu inay xaaraam tahay salaaduhu inay waajib yihiin xajku inuu waajib yahay sawaadix maaha zakadu inay waajib tahay qof yani markaa yantasib alislaam oo odhanaya zakadu waajib maahan ama xajku waajib maahan ama salaaddu waajib maahan ma uu jiro marka waxaa loo yaqaana arrimaha noocaasoo kale ah macluum min addiini bidaruura ayaa loo yaqaanaa qof kasta uu garanaya arrin noocaas qofka hadduu dafiro yakfur waa gaaloobaya khamrigu waa xalaal buu yidhi khamrigu waa xalaal zinadu waa xalaal beentu waa xalaal kaasoo kale yani markaa haddii aysan ku sugnayn shubho arrinkaa keensanaya waxaa la odhanayaa yakfur saaxibuhaa waa gaaloobaya marka kaasoo kale bidcada noocaasoo kale mukafiray noqonaysaa riwaayadu la aqbali mayo midda labaad waa mufasiqa saaxiibkeeda faasiq buu noqonayaa kaa dambe riwaayadiisi waa la aqbalayaa shardi baa ku xihan laakiin maa lam yakun daaciya dadka hadduu ugu yeeraya bidcadiisa la aqbali mayo ayib haddii xadiidkan uu soo wariyey uusan ahayn xadiid xoojinaya bidcadiisana yani markaasi la aqbali mayo haddii laakiin uusan ahayn daaciye maahan xadiidkan laga qaadanayana maahan xadiid xoojinaya bidcadiisa waa cagsi buu ku yahayba xadii wuxuu soo wariyey radinaya bidcadiis ayuu soo wariyey xadiiyan radinaya bidcadiisu soo wariyey waxaa kaloo ku daraan culimmadu haddii xadiidka uu ku soo wariyo lagu soo wariyo ariiqiisa faqad dariiq kale kuma imaan ilaa can ariiqi hada almubtadic xaalka noocaasa in xadiidkii laga tago iyo in wax laga wariyo ninkan mubtadaca waxaa sahlan in wax laga wariyo marka axwaashaas ayaa laga soo reebaya daaciyo inuusan ahayn dadka ugu yeeraya bidcadiisa mid soo naqlinaya bidcada wax xoojinaya inuusan ahayn nmarkaarrimaha haddii laga waayo waa la aqbalaya waana madhabka jumhuurta weeyaan walbidcatu nawcaani bidcadu laba nooc weeye mukafiratun mid wax gaalaysiinaysa yukafaru saaxibuha saaxiibkeed la gaalaysiinayo bian yunkira inuu inkiro oo dafiro amran mujmacan calayhi arrin lagu ijmacsan yahay arrinkaasoo mutawaatiran mutawaatir ah arrinkaasoo macluum min addiin bidaruura daruur ahaan loo garanayo fa haada kaasi laa tuqbal riwaayatuhu la aqbali may riwaayadiisa aani mufasiqatun waa bidca mufasiqa yufasaqu saaxibuha saaxiibkeeda fisqi baa lagu xukumaya wa riwaayatuhu tuqbal waa la aqbal riwaayadiisa maa lam yakun daaciya inta uusan noqon mid dadka ugu yeeraya ilaa bidcatii bidcadiisa walaa naaqilan mid soo naqlinaya maa yurawijuha wax tarwiijinaya oo markaa suuq gelinaya bidcadiisii oo faafinaya hada ma khtaarahu jumhuuru waa sida ay doorteen jumhuur wahuwa saxiixu waana sida saxda qaar baa odhanaya bishari hadduu yahay nin runlow ah ida kaana saadiqa lahja imaam madhabi wuxuu yidhi lanaa sidquhu wa calayhi kadibu intuu ninka wax ka soo wariyey ka mid a raggaasi wax lagu sheegayo ayaa wuxuu yidhi lanaa sidquhu wa kadibu annagu waxaan leenahay runtiisa bidcadiisuna korkiisay ahaatay nama saarna bidcadiisi annagu marka qaar ba waxay ka eegayan culimmadu xagga runlow hadduu yahay run lagu ogaado waa laga qaadanaya wuxuu doonaa soo wariyo haddii laakiin lagu ogaado inuu yahay nin beenaala ah waxba laga qaadan mayo asabab sababka tobnaad waxa weeye suu xifdi xifdigo markaasi liita wlmuraadu bisuu xifdi waxaa weeye man lam tatarajax isaabatuhu midka aysan ka miisaan badan isaabada uu saxda asiibayo calaa khaa'ihi gafkiisa wlmuraadu bisayi xifdi sayi xifdi waxaa loo jeedaa man lam tatarajax midka aysan ka raajix noqonin isaabatuhu isaabada uu saxda asiibayo calaa khaa'ihi gafkiisa wahuwa sayixifdi wa nowcaan laba nooc weeye alawalu kan hore man nasha'a waa mid ku barbaaray oo markaasi ku koray calaa suu'i lxifdi xifdi xumaan walazimahu dalika arrinkaana uu laasimay fii jamiici axwaalihi axwaashiisoo dhan wa yusama waxaa lagu magacaabaa khabaruhu khabarkiis ashaad baa la cinda albacdi culimmada qaarkood agtooda waaani ka labaad man mid xifdiga xuni waa kusoo diriyey ifdigiisoo liita muxuu ugu soo diriyey likibari sinihi dadiisaa weynaatay aw dahabi basarihi araggiisii baa tegey wayna beelay aw dayaaci kutubihi kutubtii baa ka luntay aw naxwu dalik fa yusamuunahu waxay ku magacaabaan almukhtali bay yidhahdaan waa kii isku darmay wa xukmu riwaayatihi riwaayadiisu xukunkeedu waxaa weeye ana maa xadaa bihi wixii uu warramay qabla ikhtilaaihi ikhtilaatka ka hor wahuwa macluum wlxaal huwa macluumun waxaa la garanayo uu wariyey qabla ikhtilaa yuqbal waa la aqbalaya wamaa xadaa bihi waxa uu warramay bacdahu ay bacda alikhtilaa laa yuqbalu la aqbali mayo wamaa lam yatamayiz wixii markaasi wamaa lam yatamayiz aw wamaa lam yutamayiz wixii la kala sooci waayo hal huwa qabla alikhtilaa hal rawaa qabla alikhtilaa aw bacda alikhtilaa yutawaqafu fiihi waa laga tawaqufayaa ayib halkanna waxay noogu sheegeen culimmadu ninka loo yaqaano sayi lxifdi sayxifdigu waa midka isaabadiisu saxdiisu iyo qaladkiisu markaasi aysan kala raajix ahayn labay u qaybsamaysaa marka sayulxifdigan ama suulxifdigani in uu ku dhashayba weligii wuxuu ahaa ninkani sayulxifdi buu ahaa oo ku dhashay oo ku barbaaray ayib midka noocaasah waa la radinayaa wax alle wuxuu soo wariyo waa la radinayaa ayib riwaayadiisa waa la radinayaa abarkiisa culimada qaarkood shaad bay yidhaahdaan lakin waa qowl daciif ah shaad waa anagi soo marnay shaad waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu iqati liman huwa awlaa minhu kaasaa shaad loo yaqaanaa laakiin in shaad lagu sheego ninkaasa iyo xifdiga xadiikiisa waa qowl daciifo markaa laga miisaan badan yahay weyaan ayb nooca labaad waxaa weeyaan suulxifdi dib ka yimid oo muxuu ka dhashay ninkii baa weynaaday ama indho beelay ama kutubtii baa ka luntay ama ka gubatayba ayib ama wax la mid ah midka noocaasa mukhtalid baa la dhahaa almukhtalid xukumka riwaayadiisu kaa dambe waxay noqonaysaa wixii uu wariyey qabla alikhtilaaط in la qaato qabla alikhtilaaط wuxuu wariyey in la qaato ayib wixii uu wariyey bacd alikhtilaaطna inaan yani markaasi lasaga tago bishari laakiin waa in la kala garanayaa muxuu wariyey qabla khtilaa muxuu wariyey bacd alikhtilaa haddii la kala garan waayo waxay noqonaysa in laga tawaqufo waayo lama garanayo xadiidkani ma wuxuu soo wariyey bacd alikhtilaa mase qabla alikhtilaa ayib waa haddii la kala garanayo weeyaan qabla ikhtilaad waa la qaadanayaa wixii ahaaday bacd alikhtilaadna waa laga tegayaa wixii la kala sooci waayo axaadiista qaar waa la kala soocay waa la kala saaray oo waxaa la yidhi axaadiistana qabla ikhtilaad buu soo wariyey kuwana bacd alikhtilaad qayb ka mid a ah la kala saari waayo qabla ikhtilaa bay ahayd mise bacd اkhtilaa farx laga qaadaya ilaa marka la helayo wax markaasi kala sooca wa huwa nowcaan laba nooc wey alwalu ma nashaa weeyaan alwalu man qof weeye nasha'a ku barbaaray oo ku korayba calaa su'i xifdi xifdigaasi liita walazimahu dalika arrinkaana marka uu laazimay fii jamiici axwaali axwaashis o dhan kaasi faturadu riwaayatuhu waa la radinayaa muطlaqan wayusama khabaruhu khabarkiisa waxaa lagu magacaabaya ashaad baa la odhanaya cinda bacdi ahli cilmi lakin waa qowl laga xoog badanya waani ka labaad man qof way araaca calayhi uu kusoo diriyey suuul xifdi bikibari sinihi daweynaan aw dahaabi basarihi arag yuu beelay aw dayaaci kutubihi kutubti baa dayacmatay aw naxwi dalika ama kutubti baa ka gubatay fahada yusamuunahu waxay ku magacaabayan almukhtali ayay marka odhanayaan wa xukmu riwaayatihi kan dambe riwaayadiis waxa weye ana maa xadaa bihi wixii uu warramay qabla ikhtilaaihi inta uusan ku dhicin ikhtilaadku walxaal huwa macluumun shaygaa la garanayo qabla ikhtilaad uu wariyey yuqbalu waa la aqbalaya wamaa xadaa bihi wixii uu warramay bacdahu ay bacda alikhtilaad laa yuqbalu lama aqbalayo wamaa lam yutamayaz wixii la kala sooci waayana yutawaqafu fiihi ay yutawaqafa canhu waa laga joogsanayaayo waxba la soo warin maya as'ilatu watamaariin waa su'aalo qaybtii aan soo dhigannay ayuu markaasi suaale iyo jawaabay yani su'aalay ka dhigeen ma hiya asbaabu raddi alkhabar maxay tahay asbaabta xadiidka lagu radiyo wa kam aqsaamu lmarduud marduudka aqsaamtiisu waa imisa biictibaari asakti min asanad marka la eego sanadka waxa ka dhacay wamaa tacriifu kuli nawcin nooc kasta tacriifkiisu muxuu noqonayaa labo ma huwa asuquuط اljaliyu ama asaqط اljaliyu muxuu noqonaya sakdiga jeliga wa bima yucraf bima baa inoo qoran lakin waa bima sida raajixa oo marka qawaacida waafaqsan maada istifhaamiyada haddii xafjar laga hormariyo alifteeda waa la ridaa wamaa fi listifhaami in jurad xudif alifuha ayb wabima yucraf sida cama yatasaaluun camaa buu ahaa markii maada istifhaamiyada can laga hormariyey camaa alifta waa la xadfay cama yatasaaluun cama tasal wuxuu noqonayaa marka ma huwa asuquuط اljariyu muxuu yahay sakdiga jariga wbima yucraf maxaa lagu garanaya wma huwa asaqt lkhafiyu saktiga khafiga muxuu noqonaya wma alfarqu bayna almudalas wlmursal alkhafi maxaa farqiga udhexeya labadaas sami maa yeli kuwan magacow khabarun xudifa min sanadihi raawiyaani mutawaaliyaani khabar laga xadfay sanadkiisa laba raawi oo isku xiga magaciisa sheeg magaciisa wa aakhar min mabda'i sanadihi yani khabar kale oo xudifa min sanadka awlkiisa laga xadfay asna magacow ayib raawin baa laga xadfay wa min wasaihi wa khabarun xudifa min wasaihi iyo khabar laga xadfay dhexdiisa inaani hayru mutawaaliyeyn intaas mid kasta magac buu leeyahay magaciisa sheeg wa khabarun rawaahu raawi khabar uu soo wariyey raawi can man caasarahu cid ay isku casri yihiin buu ka soo wariyey walam yasmachu kamana maqal walam yucraf alliqaa baynahumaa liqaana looma oga wa aakhara mid kale oo kadaalika kaasoo kale ah ilaa anna luqiyahumaa curif laakiin waxaa la gartay inay kulmeen magacow labadaas labay kale yihiin kala sheeg afar kam wujuuhu acni raawi wujuuhda raawiga lagu acniyo waa imisa wama ladii yaqdaxu minha fii cadaalatihi muxuu yahay midka cadaaladda markaa dhaawacaya wama ladii yaqdaxu fii dabdihi yani markaasi kuwa dhaawacaya dabdigiisa xifdigiisa waa kuwe wamaa huwa alkhabaru lmawduucu khabarka mawduuca muxuu yahay wama xukmu riwaayatihi in la weriyo xukunkeeda maxay noqonaysaa wma huwa almatruuku khabarka matruuga muxuu yahay wama almuraadu bituhmati bilkadib maxaa loo jeedaa marka laleeyahay haada raawin mutaham bilkadib maxaa loo jeedaa wadax dalika arrinkaa caddee mubayinan xaalaad caddaynayso bacda dawaaci lwadci wadciga waxyaalaha keensada wax ka mid a wa bacda maa yucraf iyo maa yucrafu bihi lwadcu waxyaalaha wadciga lagu garto wax ka mid a an bima yusamaa khabaru faaxish alghalad bima yusamaa abaru faaxish ala ninka aladkiis uu faaxishka yahay khabarkiisa magaciis aw kaiir اafl marka afladiisu ay badan tahay khabarkiisa magaciis aw ilfaasi faasiqa khabarkiisu magaciis wma huwa abar khabarka mucalka muxuu yahay manaa tariifi wma huwa almudraju matnan wlmudraju isnaadan muxuu yahay almudraju matnan wlmudraju isnaadan tacriifi wma xukmu idraaj idraaj xukumkiisu muxuu yahay oo bima yucraf maxaa lagu gartaa wma mudarid mudarid muxuu yahay wamata yaqdaxu lidiraabu goormuu yani markaasi idiraabku yani markaa qaadix u noqonaya wama musaxafu musaxaf muxuu yahay wlmuxaraf muxaraf muxuu yahay waduxba bilmiaal tusaale lix kam asbaabu ljahaalati biraawi asbaabta keenta raawiga in laga jaahil noqdo way misa waman majhuulu lcayn majhuul caynku waa kuma wamajhuulu lxaali majhuulxaalku waa kee wlmubham mubhamku waa kee ay min almubham wma xukmu riwaayati kullin mid kastaba riwaayadiisu xukunkeeda maxay noqonaysaa wamaa hiya albidcatu sharcan yani tacriifi weeyaan xagga sharcan bidca waxa loo yaqaano wa kam tanqasim imisay u qaybsamaysaa wamaa xukmu riwaayati mubtadic mubtadica riwaayadiisu maxay tahay xukunkeedu ma la aqbali mase lama aqbalayo wama almuraadu bisayi lxifdi sayi lxifdi muraadka looga jeedo muxuu yahay waman huwa almukhtaliu mukhtaliط muxuu yahay wamaa xukmu riwaayatihi riwaayadiisu xukunkeedu maxay noqonaysaa halkaa inoo joogo wallahu aclam